الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين musanifku raxima allahu tacaala muqadimada koowaad wuxuu ku sheegay arbacu masaa'il waajiba calayna alcilmu walcamalu bihi wadacwatu ilayhi wasabru calaa ladaa fiih waxaa u daliila afarta arrimood inaynu waajibnimadooda ogaano oo cilmi aynu yeelanaa inay waajib nagu tahay aye tafadal aakhir waaxid nacam laa laa mash ant aladii bacdak laa la tafadal suuraة اlcasr ayb akri suraة الcصr واصل بالصبر جزاك الله خير طيب yaa macnaynaya suuraة الcصr تفضل إن الإنسان asha ku jirta alinsaan waa maxay haye istiqraaqiy yani yasixu an taxila maxalahaa kulu kulu insaani iyo alinsaan waa isku macno istinaagaana u daliila in insaan o dhan loo jeedo soo reebista laga soo reebay ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat tawaasaw bilxaqi watawaasaw biلsabr la fii khusrin ma huwa alkhusru alkhusru alkhusru haye fadal qom qom haye alhalaak wاlnuqsaan dayb alkhusra waxaanu nidhi waa noocaan ama waa qismaan khasaaro waa laba nooc khasaaro waa laba nooc aye khasaaro waa laba nooc sheeg labadii nooc adiga adiga adiga ninkan ninkan xagga dambe eegey haha khasaaro waa laba nooc baynu nidhi khasaaraha diineeda qofka ku dhaca waa laba nooc ma huma aye khasaaro waa laba nooc waa maxay labada nooc khasaaraha diineed ee qofka ku dhaca waa laba nooc marka xagge laga eego aye marka la eego haye magaciisa sheeg khasaare maxay baa la dhaha khasaaratun khusrun tam khasaare dhamaystiran khasaare dhamayska tiran muxuu ku xaasilayaa haye la la tacriifkiisa maaha maxaa sabab noqonaya in qof khasaare dhamaystiran ku dhaco kufriga alkhusru bilkufr waa khusru tam wey alkhusru tam waa maxay marka haddaan loo yimi maslamaad ka jawaabayse haye wاladii yafuutu bihi الnaciim wayaduumu bihi aljaxiim waa ka naciimkii oo dhan qofku uu ku waayo naciimkii aakhirada cadaabkuna uu daa'im ku noqonayo ayb alkhusru الnوع الثاني min الkhsr aye غayru tam muطلq الkhsr baa la hahdaa waa khsr غayru tam khasaare dhamaystiran maaha yaxsul bimaada khasaarahan dhamayska tiran muxuu ku xaasilaya hadduu kaasi bilkufri ku xaasilayo aye bilmacaasi bitadyiici waajibi aw irtikaabi muxaramin wax waajib ku ah qofku inuu dayaco ama wax xaaraana inuu sameeyo maca baqaaya asli liimaan isagoo iimaankiina aan ka burin oo islaamnimadiisu weli ay baaqita alkhusru hayru tam markaa waa maxay tacriifkiisu aye maa yafuutu bihi kamaalu naciim wa yaxsulu bihi jaxiimu غayru daa'im yani cadaab hayru daa'ima ku xasilay ayb lafii khusrin aladiina aamanuu kuwa maxay rumeeye weye maxay rumeeyeen aye kuli ma yajib اliimaanu bihi de lama sheegin waxay rumeeyeen waa la xadfay taasi cumuum bay faaideynaysa wax kastoo rumayntiisu ay waajibtaha bay rumeeyeen wacamilu saalixaat mataa yakunu alcamalu saalixan camalu goormu saalix noqdaa aye fadal a la la la a mataa yakunu camalu saalixan ida kana khaalisa lilah muwaafiqa lisunati rasuuli illah haddii ikhlaaskii la waayo waa camal saalixa maa waa shirki soo ma haddii la waayo muwaafaqat الnabiy alayh الsalaatu wasalaam doeshada nebigana waa bidco ayib watawaasaw bاlxaq ma macna dalik aye awsaa bacduhum bacda bilxaq wamalmuraadu bilxaq huna xaqa halkan maxaa looga jeedaa kulu maa jaa bihi alrasuul min rabbihi wax kastaoo rasuulku xagga ilaah u ka keenay baa xaqa sabirkana tacriifkiisa horeynu usoo dhiganay soo ma way suuraddu halkay daliil uga tahay in cilmi waajib nagu yihi haye ila ladayna aamanu dee iimaan baa la sheegay cilmi lama sheegin haddii la idhaha ka war haye alimaan laa yaxsul ila bilcilm yaanaa iimaan cilmi la-aan xaasilayaa ma jiro marka alimaanu yatadaman اlcilm wuxuu koobsanaya ku hoos jira cilmigii baa ku hoos jira waay halkay daliil uga tahay inuu alcamalu bilcilmi waajib inagu yihi haye wacamilu saalixaat kuwa kalena waa iska waadix wey qowl shaafici low ma anzla allahu xujata calى khalqi ila hadihi sura lakafathum macanihiisu waa maxay haddaanu ilaahay khalqiga wax xujo kuwa ah aanu soo dejiyeen suuraddan mooyaane oo ku filaan layd maxay ugu filaan layd su-aashu waa taas aye maxay ugu filaan layd inay xujadu ku qumto oo ogaadaan inay waajib ku tahay inay ilaahay axkaamtiisa iyo shareecdiisa u hoggaansamaan yaana waxay ugu filaan layd inay ku dhiiri geliso diinta ilaahay uu soo dejiyey inay qabsadaan ee ku dhagaan ee ku camal falaan ee qofka caqliga lihi markuu ogaado in khasaaraha wax kale aan lagaga badbaadahayn cilmi naafica camal saalixa dacwa saxiixa iyo sabir sabrun calaa dalik dee waa ku dadaalaya kuwaasu ku dadaalaya khasaaraha lagaga badbaadayo ayib almaraatib اlarbaca fi hadihi الsura alati yakmulu biha alinsaan waa maxay afarta martabo ee suuraddan lagu sheegay ee qofku markuu ku sifoobo uu noqonayo qof dhamaystiran haye fadal nin fartaago qura lama weydiinayo taa horeynu ka ballanay alcilm macrifat اlxaq kow xaqi qofku inuu garto alcamalu bihi camaluhu bihi inuu ku camal falo ثالثا tacliimuhu man laa yuxsinu man laa yaclamu xaqa ciddaan garanay inuu baro sabruhu calى maada calى tacalumihi wاlcamali bihi wa tacliimihi ibn اlqayim raximah اllahu tacaala sabru calى lada fiih sabirka wuxuu u celiyey afartaba saddexdaba wuxuu hi sabruhu calى tacalumihi wاlcamali bihi wa tacliimihi ayb qala الbخariyu raximah اllahu taعalى bab alcilmu qabla اlqowli wاlcamal wdaliilu qowluhu tacalى faclam anahu laa ilaha illa اllah wاstغfir lidembik ma macna qowli الbukhaari bukhaari qowlkiisa macnihiisu waa maxay ma muraadu bihada اlqowl aye ka horeeya macnaa in la rabo cilmiga qowlka iyo camalka hortood oo qofku intaanu odrhan wuxuu odhanaya inuu cilmi u leeyahy intaanu samayn wuxuu samaynayana inuu cilmi u leeyahy waayo لأن الcilm huwa sharط لصxaة الqowl والcamal qowl iyo camaltoona ma ansaxayaan cilmi la-aan sidii saxdayd uma dhacayaan aayaddu halkay daliil uga tahay inuu cilmigu ka horeeyo qowlka iyo camalka haye halkay daliil uga tahay fadl ladi bad الصغيir haye cilmigii me halkee cilmigii lagu sheegay faclam waay qowlkiina faclam anahu laa ilah ilah taas waa wixii la la baranayey istaqfir lidembika istikfaartu waa qowl sax wa astakfir الله baa dee ayada odhanaysaa maasha allah haye sheekh camalkina me camalki me a istakfir istikfaarta camal laah sax waa camal lisaan qawl lisaan iyo camal shaqo carabku qabanay weyt waxaa kaloo la odhan karaa camalku waa maxay atawba alati tadamanahaa alistikfaar waa towbadkeenka istikfaartu ay koobsanayso ayib hadalkana fabadaأa bاlcilmi qabla اlqowli wاlcamal bukhaari ma saasuu ugu yaalaa baynu nihi e maxaa ku yaal fabadaأa bilcilm lakin xagga macnaha waa isku mid mar haddii macnuhu isku mid yahayna ikhtilaafu اlalfaad wax mushkilada ma leh qofkana laguma ictiraadi karo lama odhan karo bukhaari wuxuu yihi fabadaأa bاlcilmi adigu maxaad u tidhi fabadaأa bاlcilmi qabla اlqowli wاlcamal lann hadalkii bukhaari buu bilmacna ku wariyay axaadiiduna waa saas oo kale qofku xadiidka nabiga alayh isalaatu wasalaam haddii uu ku sheego lafdi lafdigii nebigu alayh الsalaatu wasalaam isticmaalay laga soo wariyey khilaafsan ka duwan bimacna xaqiiqatanba uga duwan lafdi ahaan ama xagga dabdinta qaabka loo dabdinayo waxaa la eegayaa un lafdigan uu isticmaalay kii nebiga alayh الsalatu wasalaam laga soo wariyey ma la macnay mise macnay ku kala duwayn hadduu la macniyo mushkilad ma leh riwaaya bilmacna de waa shay jaa-isa wey oo wax banaan waay waayo muqadimada labaad oo ku saabsan fi halaaثi masaa'ila waajiba calى kuli muslimi wa muslima muqadimada labaad ama risaalada labaad waxay ku saabsantahay saddex mas'alo oo waajib ku ah qof kasta oo muslima oo raga iyo qof kasta oo muslima oo dumara saddexdan masalo cilmi ahaan bay u waajibayaan oo in la barta ayaa waajiba ah. siduu sheegi doona musanifku raxima llahu tacaala in lagu camal falaana waa waajib qaala raximahu llah iclam ogow raximaka allah ilaahay ha kuu naxariistee oo rabbi subxaana watacaala waxay dembi hore u samaysay ha kaa dhaafo mustaqbalkii waktiga soo socdana ilaahay dembiga iyo shirkiisa ha kaa ilaaliyo annahu yajibu waxaad ogaataa inay waajib tahay calaa kulli muslimin nin kastoo muslima inay waajib ku tahiy wa muslimatin gabadh kastoo muslimada tacallumu thalaathi hadihi almasaa'il tacallumu hadihi almasaail masaa-ishan barashadoodu athalaathi ee saddexda ah iyo wاlcamalu camal fal inuu waajib ku yahay bihinna saddexdaa masalo lagu camal falo qof kastoo muslima waxa waajib ku ah saddexdan masale soo socda inuu cilmi u yeesho u barto waxaa kaloo waajib ku ah inuu ku camal falo oo camalku waa ah hamarada iyo midhaha cilmiga weyi alulaa masalada koobaad waxay ana allaha ilaahay khalaqanaa inuu ina abuuray ee awjadanaa min alcadam inagoon jirin inuu ina jirsiiyey wa rasaqanaa ilaahay inuu ina arsaaqo walam yatruknaa ilaahay subxaana wa tacaala inaanu inaga inaga tegin hamalan amar iyo nahyi la-aan isagoo waxna aan ina amrin waxna aan inoo diidin bal arsala ilayna taa daaya ilaahay wuxuu inoo soo diray rasuulan faman ataacahu rasuulkaa qofka adeeca ee wuxuu amray yeelo wuxuu u diidayna ka tagaa dakhala aljanna si la hubo jannada ayuu geli doonaa waman casaahu ka amarka rasuulka khilaafaana dakhala naar naarta ayuu geli doonaa wadaliiluna waxaa u daliila inuu ilaahay rasuul inoo soo diray oo rasuulka haddii la adeecana janno la gelayo haddii la caasiyana naar la gelayo qowluhu tacaala wey qowlka ilaahay uu yihi inaa anagu oo ilaahay baa le inaa ilaahayna waa waaxid marka damiirujamciga ilahay wuxuu isticmaalay liidhaari cadamati weynidiisa si uu muujiyo maaha ilaahay inuu mutacadid yahay arsalnaa waanu diray ilaykum idinka waxaanu idiin soo diray rasuula fariinside rasuulkaasi oo shaahidan calaykum idinka idinku markhaati furaya waxaad samayseen kama arsalnaa saan ugu diray ilaa fircawna fircawnba rasuulan fariinside fa casaa fircawnu fircoon wuu caasiyo wuu khilaafay alrasuula rasuulka fa akhadnaahu fircoon waanu qabanay akhdan qabasho wabiilan ay shadiidan daran oo adag thaaniyatu masalada labaad qof kastoo muslim ay waajib ku tahay inuu barto kuna camal falo waxa weeye ana allaha ilaahay laa yardaa raali kama aha an yushraka macahu in lala wadaajiyo shuraako looga dhigo axadun axad fi cibaadatii cibaadadiisa dhexdeeda cibaadada isaga iyo cid kale in lagu shuraakaysiiyo ilahay raalli kama aha laa malakun muqarabun ilaa yarda ilaahay raalli kama yushraka macahu in lala wadaajiyo malakun malag malagaasi oo muqarabun mid ilaahay subxaana watacaala uu dhoweeye ah walaa nebiyu nebi in lala wadaajiyana ilaahay ma ogola nebigaasi oo mursalun miduu ilaahay fariin usoo dhiibay uu soo dirayah wadaliilu waxaa u daliila ilaahay inaanu ogolayn oo raalli aanu ka ahayn in isaga iyo cid kale cibaadada lagu shuraakaysiiyo qowluhu tacaala way ilahay uhi wa ana almasaajida masaajidii lilaahi ilaahay bay usugnaatay oo iska leh walaa tadcuu ha caabudina hana baryina maca allah ilaahay la jirkiisa axadan axadna athaalidatu masalada saddexaad anna man ataaca qofka ka amar qaata alrasuula rasuulka oo wuxuu rasuulku ugu yeedhaya yeela wawaxad allah ilaahayna keliyeeya wax kastoo ilaahay uu la gaariyo xaq u leeyay ku keliyeeya laa yajuusu lahu uma bannaana muwaalaatu man cid inuu xigto ka dhigtaa uma banaana xaada allaha wa warasuulah ciddaasoo ilaah rasuulkiisa khilaaftay walow kaana mankaasi haba noqdaba aqraba qariibin kuwa u dhow ka ugu dhowba ha noqdee wadaliilu waxaa u daliila qofka muslimkee muwaxidkee mutabic lirasuul ah mid ilaahay keliyeeyey rasuulkana raacay in kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa cadowga u ah ee khilaafsan xigtay inuu ka dhigtaa inaanay u banaanayn waxaa u daliila qowluhu tacala dalka ilahay uhi laa tajidu heli maysid qowman qowm yuuminuuna rumaysan billaahi ilaahiy walyowmi alaakhir wayuwaaduuna haddana qalbiga ka jecel man xaada allaha wa rasuulah kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay walow kaanuu kuwaasi haba ahadaan aabaa'ahum waalidkooda wa abnaahum ama inimadooda inamadooda ikhwaan ama walaaladooda oo cashiiratum ama qabiiladooda ulaaika kuwaasi kataba ilaahay subxaana watacaala yaana waxa uu quluubtooda geliyey rabbi subxaana tacaala uu ku arsaaqay fii quluubihim wuxuu geliyay aliimaana iimaanka iyadoo ilaahay wuxuu ku taageeray biruuxi nasri minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday yudkhiluhu ilaahay wuxuu gelin doonaa akhirana janaatin jannooyinkaasoo tajri ay dareereysa min taxtihaa fooqiyada iyo dhirta ku taallo hoostooda min taxti qusuuriha wa ashjaariha alanhaaru webiyaalay durdurayaan khaalidiina xaalayihin kuwa ku waaraya fiihaa jannadaa dhexdeeda radia allahu ilaahay waa raali noqday canhum qoladaasu ilaahay raalli ka noqday kuwa iimaanka towxiidka iyo mucaadaat lkufaar iyo muwaalaat lmuminiin isku darsaday waraduu canhu iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen oo ilaahay xukumkiisa iyo abaalmarintiisaba raalli bay ku yihin ulaaئika kuwaasi xizb اllahi weeye waa kooxdii ilaahay kuwaasi alaa hooya ina xizb اllahi kooxda ilaahay hum iyagunba almuflixuuna kuwa liibaanaya oo cid kaloo liibaanaysaa ma jirto iyaga mooyaane risaaladan labaad musanifku raxima llahu tacaala wuxuu ku sheegay saddex mas'alo oo cadiima muhima ah, aada u waaweyn oo muhimna ah oo laabudda min tacalumihaa waictiqaadi macnaaha waalcamali biha oo lagama maarmaan ay tahay in la barto aqoon loo yeesho cilmi dabadiina la ictiqaado caqiido qalbiga lagu gunto laga dhigto laguna camal falo oo saddexa masle waa qaacidat اddiin wa asaasu اlmila waa qaacidada iyo seeska diintu ay ku taagan tahay waxaana saddexdani ay farac ka yihiin martabada koobaad ee muqadimada koobaad oo ah martabat اlcilm almasalaة اlأulى waxa weeye ana allaha khalaqana warazaqana walam yatrukna hamla bal arsla ilayha rasuula faman aطaacu dakla اljana waman casaahu dakla الnaar maqsuudka masaladana waa maxay ujeedada masaladan sheekhu u keenay waa laba arrimood bayaanu wujubi bayaanu wujubi اliqraari bitawxiid الrububiya bayaanu wujubi اliqraari bitawxiid الrububiya waa in la caddeeyo ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimada uu la kelida yahay in la qiraa inay waajibtay bayaanu wujubi اliqraari bitawxiid الrububiya masalada labaad ama qodobka labaad ee masaladan ay koobsanaysaa waa bayaanu wujubi طaacati الrasuuli salى اllahu alayه wasalam waa in la caddeeyo rasuulka in la adeecaa inay waajibtay marka tawxiid الrububiya in la qiro iyo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam in la adeecaa inay waajib tahay labadaasi qodob ayay masalada koobaad koobsanaysa towxiid rububiyana waa ifraad ullahi biafcaalih waa ilaahay subxana wa tacaala afcaashiisa in loo gooni yeelo isagu uun afcaasha inuu sameeyo sidaa ay yihiin uu u sameeyo in la aamino sida khalqigii iyo risqigii iyo alincaam cala alcibaad nicamka adduunyo risqigu uu ka mid yahay iyo masaa'ibta iyo balaayooyinka ilahay inuu ka ilaaliyo iyo nicamka diineedo irsaal rusul wa inzaal kutub ay ka mid tahay towxiid rububiyana qur-aanka waa lagu sheegaa suuraة الfaatixa ba lagu sheegay alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waqaضىa rabuka anlaa tacbuduu ila iyah waxaana loo sheega calى sabiili اlاstidlaali bihi calى towxiid اlcibaada ilaahay rabbinimadiisa wuxuu daliil uga dhigaa inuu kelidii macbuudka xaqaayi mar hadduu kelidii rabbi yahay dee kelidii unbuu cibaado u leeyahy rabbinimada cibaadada lagu mutaystahay walihaada kuwii ilaahay rabbinimadiisa qirsanaa laakiin cibaadada cid kale la wadaajinayay ilaahay wuxuu ku ilzaamiyaa daliil rububiya marka falaa tacqiluun miyadan caqli lahayn sidaad u leedihin ilaahay baa rabbi ah oo wax abuura oo xale wax dila wax nooleeya wax arsaaqa haddana cid kale aada ula caabudaysa iyagoo aan rabbi ahayn marka towxiid rububiya waa daliilu calى towxiid اluluhiya faالrab huwa اlmustaxiqu lilcibaadati waxda waman lam yakun raba laa yastaxiqu shaya min alcibaada marka towxiid rububiya waana muhim oo had ya jeer dalabat lcilm mara kutub tawxiid dhiganaya way fududaystaan waxay dhahdaan dadkuba tawxiid ruuya waa iska wada qirsan yihin ha qirsanaadaan laakiin qofka tawxiiduhu eh, ama ifraad ullahi birububiyatihi laa yakmul walaa yasix ilaa idaa afrad allaha bilcibaada ilaahay qofku inuu rabbinimo ku keliyay keliyo ilaah ilaahba qura ayuunbaa rabbi ah ma ansaxayso ilaa ay raacdo taas inuu ilaahay cibaadada ku keliyeeyo sidaynu kusoo aragnay alqawaacid alarbaca qaacidada koobaad qodobkii ay ka hadlaysa wey marka waa daliilkii dhammaadee tawxiid ulcibaada aada u daliishanaysayba tawxiidu arubiyana ma dhamaystirayo ilaa tawxiid ulcibaada la raaciyo arrinta kale alimaanu ama aliqraaru bitawxiid arubiya lahu aharu cadiim fi xayaati اlinsaan insaanka raad weyn baa noloshiisa arrintaasi ay ku yeelanaysaa oo qofku markuu rumeeyo ilahay inuu khaaliq yahay raasiq almaalik almudabbir lilkown ilaahay weynidiisaa qalbigiisa gelaysa muraaqabat baa ku beermaysa inuu ilaahay ka baqo xagga ilahay uu iska eego sidaasoo kale yatacalaqu qalbuhu billah qalbigiisu ilahay buu ku xidhmayaa walaa yarjuu nafcan walaa dura ila min allah waxtar iyo waxyeelo difaacisteed iyo qofka in laga badbaadiyo ilahay unbu subxana wa tacaala ka sugaya mumain lqalbina uu noqonaya qalbigiisu uu xasiloo yahay oo uu degan yahay marka waxaynu nidhi masaladani laba qodob bay koobsanaysaa qodoba koowaad waa maxay aynu nihi wujuub liqraari bayaanu wujuubi liqraari towxiid اrububiya ka labaadna muxuu ahaa bayaanu wujubi طaacati الrasuul marka qodobka koowaad halkuu kaga jiraa masalada wuxuu kaga jiraa musanifku wuxuu yihi ana allaha khalaqana ana allaha <clears throat> khalaqana warazaqna khalqiga iyo risqigu waxa ay ka mid yihiin ilaahay subxaana wa tacaala afcaashiisa marka maaha in labadanoo qura ilaahay lagu keliyeynayo in labadan afcaasha kale ilaahay ayay tusaale u yihiin khalaqanaa macnaheedu waa awjadanaa min alcadam annagoon jirin buu ilaahayna jirsiy hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shaya madkuura inaa khalaqna alinsaana min nuطfati amshaaji nabtaliy fajacalnaahu samiica basiira am khuliquu min gayri shayin am hum اkhaaliquun ilaahay subxana wa tacala wuxuu tilmaamay inuu kelidii yahay khaaliqa almuujid min alcadam makhluuqaadkan oon jirin ka jirsiin waayo lama odhan karo wujiduu bigayri mujidin kuwo jiruun bay iska noqdeen cid jirsiisa iyadoo aanay jirin hada muxaal caqlan taa caqligaa diidaya in la dhaha awjaduu anfusahumna waa ma muxaal iyaduna iyagaa isjirsiyo is abuuray leannu mabay jirina say isu abuureen arrinka saddexaad an yakuuna hunaaka man awjadahu waa in cid jirsiisay ay jirto ciddaasina ay noqoto cid azali oo weligeedba jirta ila mid isagu weligiiba aan jirin waxba ma jirsiin kareen sifada azalinimada iyo awaliyadana ilaahay baa le huwa alawal wاlaakhiru wاlظaahir wاlbaطin warazaqanaa buuhi ilahi ba subxana wa tacala na arsaaqay ey acطaana maa nantaficu bih ilaahay baa na siiyey waxaanu ku intifaacno waxa kastoo qofku uu ku intifaaco wuxuu cuno wuxuu cabo wuxuu gashado wuxuu galo wuxuu gaadiid ka dhigto ilahay baa siiyey وأنفقوا مما رزقناكم bui ilah e أعطaynaaكum waxaan idin siinay wax ka bixiya iyo fkulوu mima رزqnaaكum marka risqigu wuxuu u xalaal iyo xaaraan wax allaalo wuxuu qofku isticmaalaa horta waa risqi laakiin risqigaa uqeybsama xalaal iyo iyo xaaraan buu uqeybsamaa mid laysku laysu qabsan doono iyo mid aan laysu qabsan ahayn ilaahay markuu leeya waanfiquu mima razaqnaakum kaasi waa risqigii xalaasha ahaa ila xaaraan sadaqad ka bixi ilaahay ku odhan maaye laa yaqbal llahu sadaqata min ghuluul suu uhi nebigu alayh isalaatu wasalaam fakuluu mima razaqnaakumna waa caam waxaanu idin siinay wax ka cuna kii xalaasha iyo kii xaaraanta ahaa intuba waa soo gelayaan waxaa la mida wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risqa qofka maalintu garaadsaday ilaa maalintu dhintay xaaraan cunayma waxa lohanaya ilahay ma arsaaqin lama odhanayo bal ilaahay wuxuu arsaaqaa bahaa-imta iyo xoolaha iyo mayeedhaanka musanifku markuu ilaahay rabbinimadiisa ka hadlayay muxuu sifat اlkhalq wa min sifaati rububiyat illahi ay sifat risq aliرzaaq muxuu labadaa u jamciye usoo qaatay ile tusaalu ka dhigaya saynu sheegnay waayo dee khalqigu waa iijaad min alcadam soo ma shaygu jirin la jirsiiye risqiguna waa sababu lilbaqaa kii isagoon jirin la jirsiiyey inuu baaqi ah sii jiro ayuu risqigu sabab u yahay walam yatruknaa hamalan alhaml bالtaxriik asuda almuhml almatruuk bilamri walaa nahy waa ka la yska daaye waxna aan la farin waxna aan loo diidin walam yubayin lahu ma yaxtaaju ilay wuxuu u baahnaana aan loo caddayn ilaahay markuu ina abuuru ina arsaaqay inagamuu dhigin kuwo wixii ay u baahnaayeen aanu u caddayn bal ilahay waa inoo caddeeyey kuwo ilaahay waxna aanu farin waxna aanu u diidin ilahay inagama dhigin bal amaranaa wanahaana ilaahay waxbuu ina faray waxna waa inoo diiday waxaa u daliila ilaahay baa yihi ayaxsabu linsaanu an yutraka suda insaanku ma wuxuu u malaynayaa in laga tegi doono iyadoo waxba aan la farin waxna loo diidin iyadoo on la xisaabin oon la abaal marin oo intuu iska noolaado arsaaqda ilaahay cuno inuu dhiman doono intaan waxba ka dambeyn miyuu umalaynaya saa maha arrintu bal waxbaa la amray waxbaa loo diiday waa la xisaabin doonaa waana la abaal marin doonaa waxaa kaloo ilah uhi afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun waxaad u malaynaysaan inaan macno darro idin abuurayo ciyaayir xagga ilaahay aan laydin celinahayn waa mala xun markaa in ilaahay saa laga malaysta oo khalqigan ilaahay bilaa xikmad buu abuuray macnaheedu wey oo taasi waa munaafin lxikmat اllah ilahay xikmadiisa waa mid ay isdiidayeen bal arsala ilayna rasuula ilaahay subxana watacaala ujeedo weyn buu inoo abuuray waa a inuu ina amro cibaadadiisa marka amarkaasina dee wuxuu u baahan yahay cid ina soo gaadhsida soo maha walihaada ilaahay rasuul buu soo diray rasuulkana halkan nebi maxamed ba calayhi isalaatu wasalaam looga jeeda balla waa lilidiraab اlibaali oo malahaasaa la beeninaya malaha qofku uu maleeyo in layska abuuray uun iyadoo waxba aan la amrayn waxna laga reebahayn waxna aan loo cadaynahayn macanaa macnu waxa weeye malahaasi waa baile ilaahay subxaana wa tacaala khalaqanaa liyamuranaa wayarhaana inuu ilaahay rasuul inoo soo dirayna waxay daliil u tahay ilahay raxmaddiisa iyo sida ilaahay subxana wa tacaala uu inoo ilaalinayo o inoo dhowrayo ila taasaynu mukalafiin ku noqonnay khalaa'iqda kale laga fadilay waaye faman aطaacahu dakla اljana waman casaahu dakla الnaar halkan wuxuu ku caddeeyey alwaajib tijaaha tujaaha aلrusul ama tujaaha الrasuul rasuulkaa laynoo soo diray maxay nagala gudboon ujeeddada ilaahay usoo diraysa maxay tahay waxay nagala gudboon طaacatuhu wa itibaacuhu fima jaءa bihi can illah waa inaynu adeecno wuxuu xagga ilaahay ka keenay waa inaynu ku raacno ujeeddada loo soo dirayna waa taas ilah ba uhi wma arsalnaa min rasuuli ila liyuطaaca biidn اllah waxaa kaloo uu caddeeyey musanifku bayana ma'aala طaayiciina wاlcusaat halka ay ku dambeynayaan kuwa rasuulka adeecay iyo kuwa rasuulka caasiyey wuxu uhi faman aطaacahu dakla اljana waman casaahu dakla الnaar oo macsiyaduna waa laba طaacaduna waa laba almacصiyaة fi asli اliimaan asalkii iimaankaabuu ku caasiyey nebiga oo iimaanba lama imanba nebigu iimaankiiyo tawxiidkiiba ugu yeedhay oo uu amray maba qaadan ba amarka taasi waa macصiyaة fi asli اiimaan nooca labaadee macsiyaduna waa macصiyaة fi afraadi اlfaraa'id oo asluliimaankii rasuulka uu ku adeecay waa qof muslima oo mumina lakin waa macصiyaة fi afraadi اlfaraa'id faraladii la saaray buu qaar qofkan uu ka tegey wakadalika fi afraadi almaxduuraat walmuxaramaat oo wixii laga xaaraantimeeyey qaar kamida ayuu sameeyey marka labadu way soo gelayaan casaahu fi asli اliimaan kaasi dakala الnaar wakhulida fiiha ile waa gaale naartuu gelaya waanu ku waaraya aطaacahu fi asli اliimaan wa casaahu fi asli اlfaraa'id fi afraadi اlfaraa'id asalkii iimaanka nebiga wuu ku adeecay laakiin faraladiibu qaar dayacay wixii loo diidayna wax kamida buu samaynaya kaasi laa yukhalladu fi naar wain dakala naarta lagu waarin maayo ha galabe hadduu galona waa laga soo saari doonaa marka lagaga jaro dembigiisa inuu naar galo iyo inaanu naar dembigaa ku gelinna waa arrin ilaahay u yaal in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfir ma duuna dalika liman yashaa waxaa u daliila masaladan uu sheegay musanifku raxima llahu tacaala waa kuwa rasuulka adeeca inuu ilaahay janno ku abaalmarinayo waman yuic illaha warasuulahu yudkhilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wadalika alfawz alcadiim waa kaas ka ilaahay rasuulkiisa adeeca ilahay wuxuu gelinayaa jannooyin sifadaa la sheegane kuwa caasiyeyna ilaahay inuu ciqaabayo waxaa u daliila qowlu llahi tacaala waman yacsi allaha warasuulahu wayatacadى xuduudahu yudkilhu naara khaalida fiiha walahu cadaabu muhiin labada arrimood oo wada socdana waxaa u daliila xadiidu abi hureyra fi saxiix الbukhaari nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxu uhi kulu ummati yadkhuluuna اljanata ila man aba ummaddan ummatu dacwa looga jeeda dadkii nebiga loo soo diray dhammaantood jannaday gelayaan ilaa man aba ka diida mooyaane qaaluu ya rasuula اllah waman yaba yaa janno diiday qaala man aطaacanii dakla اljana waman casaani dakla naar maxaa u daliila in ilaahay subxaana watacaala aanu amar iyo nahyi la-aan inagu dayn ee rasuulu inoo soo diray wadaliilu calى hada qowluhu tacaala ina arsalnaa ilaykum rasuula shaahida calaykum yanaa cidda u horeysa hadalku uu ku dhacaya waa mushrikiintii reer maka laakiin qof kastaba hadalkani waa ku wajahanyi rasuul baanu idin soo diray buuhi ilaahay rasuulkuna waa nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam fariinsida weeye waajibkiisu yahay atabliiq gaadhsiin waxaa kaloo mida nebigaasi rasuulka shaqooyinku qaban doono ashahaadatu cala annaasi biacmaalihim dadku acmaashii ay sameynayeen inuu ku marag furo yowma alqiyaama shaahidan calaykum ay biacmaalikum yowma alqiyaama wakiila aayadda kale ku wuri liyakuna arasuulu calaykum shahiida watakunu shuhadaa cala annaas nabi maxamed ummaddan uu ku markhaati furaya inuu diintii ilaahay u soo dhiibay uu gaadhsiiyey ummaddanna ummadaha kale ayay ku markhaati furaysa kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula saan fircawn ba rasuul ugu diray nabi maxamed rasuulkii ugu horreeyey ma ahayn qul maa kuntu bidcan min arusul sabab rasuulnimadiisa loola yaaba ma jirtaba waaba kii u dambeeyeyba boqolaal baa ka horreeyey rasuulkaa fircoon loo diran waa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ilaahay ma odhan kama arsalnaa muusa ilaa fircawn ama kama arsalnaa ilaa fircawna muusa lanna waa macluum haniyun can ilbayaan cid waliba waa garanaysaa meel walbana waa lagu sheegay rasuulkii loo diray ninka la dhaha fircoon inuu ahaa nabiy llaahi muusa faxasaa fircawnu rasuula faakadnaahu akhdan wabiila casaa fircawn nabiy llaahi muusa casaahu fii maada muxuu ku caasiyey fii asli iimaan maba rumaynba soo maha ilaahay muxuu ku abaalmariyey faakadnaahu akda wabiila ay akda shadiida haqiila muhlika isaga iyo ciddii la socotayba baddaa lagu qarqiyey kadibna naar baa la geliyey ilah bui xaaqa biali fircawna suu lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya yowma taquumu saacatu adkhilu ala fircawna shadd alcadaab maxaa aayaddan loogu wada sheegay in inaga rasuul laynoo soo diray iyo in fircoon rasuul loo diro rasuulkii intuu caasiye ilaahay uu halaagay waxaa layna xusuusinayaa nicmada ilaahayna siiyey waa nicmatu irsaali rasuul oo nicmo weyna waxaa kaloo laynooga digayaa wixii ummadihii inaga horreeyey ay rususha ka yeeleen haddaynu ka yeello cadaabka ilaahay ee nagu habsanaya faakadnaahu akhdan wabiila markuu rasuulkii caasiye ilaahay cadaab daran buu ku qabta soo ma idinkana de waa saas oo kale aacadana aacahu buu hi aacadu min aawc bay ka timi waa naqiid lkur shayga in la aqbalo karaahiyeysiga kasoo horjeeda aaca lahu ayaa la ha ida qaada lahu imtaala liamri aacat llahina waa maxay ama aacat rasuul imtihaalu khiaab sharci ficl اlma'muur wa tarki اlmaxduur cala اlwajhi اlmashruuc waa sharciga in loo hogaansamo loogu hogaansamo wixii lays amray in la sameyo wixii laysu diidan in laga tago sida shareecadu udhigtayna loo dhigo ibn اlqayim wuxu uhi aطaacatu iyo muwaafaqaة اlamri waimtihaalu cala اlwajhi aladi umira bih casaahu almacsiyatuna waa maxay mukhaalafatu almri wالnahy wixii la amray qofku inuu khilaafo sameyn waayo wixii loo diidayna diidmada inuu khilaafo uu sameeyo mukhaalafatu amri اllahi warasuulihi ficla aw tarka shekh islam ibnu taymiya wuxu ha markuu macsiyada qeexayo hiya mukhaalafatu اlamri الsharci waa amarkii shareecadu ay la timi in la khilaafo faman khaalafa amr اllahi aladi arsala bihi rasulahu anzla bihi kutubahu faqad casa macsiyadan maxay uqeybsataa baynu nihi macsiyat fi asli اliimaan iyo macsiyat fi afraad اlfaraa'id aacaduna sidaas oo kale waxay uqeybsantaa aacat fi asli اliimaan iyo aacat fi afraad اlfaraa'id wallahu subxanaه wa tacala aclam salى اllah alى nabiyina mxamed wعalى alih وaصxaabihi aجmaciin